للمقيم يوما يكمل وثلثوا لغيره ودخلا مع كل يوم ليله كمن جلا وخالع من بعد مسح يغسل رجليه ثم المالكي يستعجل والحنبلي يستأنف الطهر وقد منع قوم كونه طهرا فقد وهكذا من وقت مسحه انقضى على القياس واذكرن ما مضى axkaamtii weysada ayaa inoo soo dhammaatay waxaa markaa lagu khatimay baabkan almasxu cala alkhufayn maadaama oo uu weysadii ka mid yahay <clears throat> wuxuu hi jaaza liman shaa wuu u bannaan yahay ciddii doonta oo xukunka masxigu waa jawaas xanaabilada ayaa iyagu mustaxab ka dhiga laakiin qolyaha kale agtooda jaa'is uunbuu ka yahay ee istixbaab ma laha shaaficiyadoo kale waxay yidhahdaan haddii qofku uu naftiisa ka dareemo inaanu aanay ku deganayn oo aanay ku xasiloonayn masixitaanka markaasoo kale si uu naftii u baro arintan dee sharciga ah waxa u fiican inuu markaa oo mustaxabu noqonaysa masxigii laakiin sidiisa waa un wa maalikun aqara maalik arrinkaa waa qiray oo sidaas ayuu isaguna uu qabaa maxaa gaar loogu sheegay madhabkiisa khilaaf baa ku jira waa kankuu yidhi wa canhu laa waxa kale oo laga soo guuriyey imaam maalik maya masx alkhufayn ma jiro wa canhu khusa bisafar waxaa kale oo laga soo guuriyey inuu yidhi safarkuu gaarku yahay marka eh, ahlu sunna qaطibatan bima fiihim اlimaamu maalik way qabaan almasxu calى اlkhufayn bal dee qaarkood waaba kuwii kutubtii caqiidada soo geliyeyba si markaa shiicadii loo radiyo haddana koley riwaayaat ama laba riwaayo oo kale oo imaamu maalik raximah اllahu tacaala laga soo guuriyey ayaa marka iyaguna jira midi waa in aanu bannaanaynba oo lugihii in la maydhaa ay daruuri tahay ama qof ku jiraan ama yaanay ku jirin iyo riwaayo labaadoo iyaduna odhanaysa mayane safarka ayuunbaa uu ku bannaan yahay calaa kulli xaal waa laba riwaayo imaamka laga sheegay laakiin isagana madhabkiisu madhabkaa jamaahiirta ayuunbuu waafaqsan yahay sunnada nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ku caddahay wlfardu aclaahu fardiga masixitaanku waa inta sare u qaybtaa sare in wax laga masaxo weeyaan fardigu sidaa iyadana madaahibta muctabarkii ay isku raacsan tahay walasfalu istuxib wlsfalu kii hoose xaggii hoose in la masaxo iyadoo ustuxiba xagga hoose waa la jeclaystay masixitaankiisa liayri axmadin baa markii hore inoo qornayd nusadeennii hore axmed wixii ka soo horay saddexdii madhabe kale noqonayaan waqiila bal yajib waa waajibna waa la yidhi marka sida iyadana la taxqiijiyey waxaa markaa la socda axmed oo istixbaabka isagana madhabkiisa aanu ahayn xanafiyadii xanafiyadii baa la socota saas daraaddeed beydka tacdiil baa galay walasfal istaxib limaalikin washaafici asfalka waxaa loo istixbaabay maalik iyo shaafici waxaa markaa meeshaa ka baxaya axmed iyo abu xaniifa iyagu istixbaabkaa in asfalka la masaxo ah ma qabaan in maarata aclaha keliya lagu kaaftoomo ayaa iyaga madhabkoodii uu noqonaya wasid yejib waqiila bal yejibtii waid waxaad kordhisaa iil odhanaya yajibu asfalka in la masaxo lafteedu waaba waajib qiil odhanayana soo kordhiyo iyadana bacdulmaalikiya ibnu naafic oo culammadii maalikiyada ahaa ayaa laga sheegay inuu yidhi kor iyo hoosba in la masaxa waa waajib laakiin jamaahiirulumma ma odhanayaan hoos in la masaxaa waa waajib nusuustuna way ku caddayn xagga sare nebigu calayhi salaatu wasalaam uu masaxay keliya khilaafku wuxuu ku jiraa hoostii in la masaxo oo aclihii la raaciyo istixbaab ma gelayaayo mustaxab ma tahay mise ma aha maalikiyada iyo shaaficiyadu maadaama xadiikii muqiiro laftiisa lagu soo wariyey hoostana in la masaxay walow maarata sanadka uu daciif yahay kolba haddii la soo guuriyey iyagu waxay yihahdeen hoostiina ha iska masaxo ila waa ixtimaal baa jiri karaa in arintaasi ay dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka dhacday kol haddii markaa riwaayada noocaasi ay jirtabay iyagu leeyihiin laakiin eh, imaam axmed iyo madhabtii xanafiyaduba waa inaan hoosta la masaxaynin oo aanay waajibna ahayn mustaxabna aanay ahayn wsharطu satru qadami wlam yadur limaalikin wاlxanafi kharqun sagur washaru sharigu waxa weeye satru qadamin in markaa qadamkii eh, cagtii ilaa kacbaynkii ay markaa waxaweyan asturan yihiinoo qofku uu qarinayo ayaa markaa waxa weeyaan shardi ah jamaahiiru ahlilcilmi baa sidaa qaba waxaa markaa laga sheegay awsaaci kole halkan maynaan ishaago shardu satru qadaminunbaa nadmigu uu yidhi sidoo kale ibnu rushdi laftiisu ma uu maaragtay waxa weeyaan aqwaashaa kale aan hadda qolkaa kale aan sheegi doono ma uu soo naqlin laakiin waa awsaaci waxaa markaa laga sheegay inuu markaa ogol yahay kuwa go'an ee ku go'an kuraamaha hoostooda qofkii oo ku go'an in la masaxo inuu ogol yahay aduu madhabta xanafiyada lafteedana saynu arki doonno waa laga soo saari karaa taasoo kale wuxuu yidhi walam yadur dhib keeni maayo limaalikin walxanafi maalik iyo qofkii xanafigaa agtooda kharqun dalool saura yaraaday marka waa maxay xanaabilo iyo shaaficiya waxay leedahay waa inaan cagtii wax ka muuqdaa jirin dalool yari xataa waa inaanu meeshaa jirin oo waxuuna ka muuqan karaa maxaa yeelay basxigani dee bedel wuxuu ka yahay cagta meerideedii asturka ku dhacay daraaddeed haddii markaa meeli muuqato dee meeshaasi wax bedel ka noqonayaa ma maalikiyada iyo xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin mayana wixii iska yar dalool yar ah dhib ma laha laakiin waxay isu khilaafsan yihiin taqdiirka maxaa noqonaya daloolka yara intuu noqonaya marka maalikiyada oo kale waxay leeyihiin waa waxa marka gacantii qoyaneed saa loo dul marinayo aan cagtii waxba gaadhay gacantaadiioo qoyan markaad saa u mariso haddii cagtii aan biyaha wax ka gaadhaynin ama farihii aanay gaadhaynin oo maaragta dulalkaasi waa yaryahay <clears throat> xanafiyadu iyagu waxay ku qiyaaseen xaggii faraha oo waxay yidhaahdeen qadru alaaa asaabic wixii aanay ka muuqanayn saddex farood qadarkood hadday muuqanayso waa weyn yahay haddii laakiin uu ka yar yahay waxa weeye waa la aqbali karaayo iska caadi marka madhabtii awsaaciye odhanaysay asfal alkacbayn wixii ka go'an haddii kuraanta hoosteeda uu salkeed ku go'an yahay waxaad laba farood unbaabay dee noqonaysaa saddexdii farood inaanay noqonba oo markaa istagaan madhabta xanafiyada iyo <clears throat> madhabta awsaaci walam yadur limaalikin walxanafi kharqun saqur wuxuu idhi walubsuhu min bacdi uhrin satrigii ku cadfan yahay washarطu satru qadamin walubsuhu baa isaguna shardigiya in la xidho min bacdi uhrin ahaaro dabadeed ahaaro dabadeed in la xidho ayaa iyaduna shardiaho waa shardi isaguna laysla ogol yahay wactabar kuufiyuhum wuxuu ictibaariyey culammada koodii kuufiga ahaa waa abu xaniife tahiira maa fiihi statar daahirinta la daahirinayo waxa kufka ku qarsoon oo cagtiya cagta daahirinteeda uunbaa u shardiya abu xaniife jumhuurka iyagu waxay leeyihiin ahaara kaamila baa shardiga ahaara kaamila oo qofku isagoo weyse qaba oo weysadii u dhammaystiran tahay waa inuu labadii qof uu markaa gashado laakiin xanafigii wuxuu leeyahay cagta markaa aad gelinayso qofka inay iyadu daahir tahay unbaa shardiga hadday doono xubnahaagii kale daahirba yaanay noqonin oo haddii maala de weysada waa ku yagu tartiibna may waajibinayn haddii aad cagaha ka soo bilowdo intaad cag maydho aad khufkeedii geliso waa caadi ood haddana tii kale maydho haddana geliso ood haddana weysadii dhammaystiratood intii kale aad maaragtay sidii aad weysadsaa ku dhammaystirato hadhow waad iska masaxan kartaa khufkii waad iska masaxan kartaa saasay markaa iyagu leeyihin markaa waxaa uunda khilaafkuna fa innii adkhaltuhumaa daahiratayn waan geliyey maaragtay khufka labada cagood iyagoo daahir ah mafhuumka markaa laga qaadanayo ayuumbaa eh, waxa weyaan eh, fahamkii uu ku kala duwan yahay oo labadii lugood iyagoo daahiraan geliyey yani mid waliba iyadoo daahir baan geliyey baa xanafiga u fasiraya qolyihii kalena waxay leeyihiin cagta tahaaradeedii dhammaystirmi ilaa iyo weysadii ay dhammaystiranto oo labadii cagoodba la maydho markaasaa cag waliba ay markaa tahaaradii dhammaystirmaysaa markaa fa innii adkhaltuhuma daahirataynidani waxa weeyaan waa iyadoo markaa labadiiba ay daahir yihiinoo weysadii ay dhammaystiran tahay baan geli wuxuu yidhi wاlkhufu fowqa اlkhufi laysa yumsaxu khufkii khufka laga dul la masixi maayo lishaaficiyi cinda shaaficiyi shaafici agtiisa wa wixii shaafici ka soo haraya ismacu arrinkaa wuu ogolye waa jurmuuqa wixii ay kutubta shaaficiyadu ay ku sheegi jirtay oo ay ugala jeedaan khufun fowqa khufi magacan jurmuuq malaha khuf gaaraa lahaan jiray laakiin iyagu waxay ugala jeedaan waa khufkii khuf laga dulgashaday markaa khufkii hoose oo dhammaystiran oo saalix lilmasxi oo la masixi karo haddaad khuf kale ka dulgashato kaa kale miyuu xukunku u wareegaya shaaficiyadii way diidan yihiin aharka qowlka adharkaa ah way diidan yihiin jumhuurkuna way ogol yihiin iyo markaa de kale ee shaaficiyaduba way ogol yihiin khilaafkuna rukhsadii maxalkeedii ma la sii gudbin karaayo kan kan ma looga qiyaase looga qiyaas qaadan kari maayo taradudka halkaa ka imanaya arukasu laa yutacadaa biha maxaaluha ruasta boosaska meesheeda iyo maxalkeeda lalama dhaafo kani markaa tacadiye miyuu noqonaya mise ma noqonayo intaas ayadana khilaafkeedu uu salka ku haynayo ka dhalanaya wamsax ladayhim jawraban mujalada wakhashinan lilxanafi waaxmada wamsax ladayhim culammada agtooda waxaad masaxdaa jawraban sharabaad ama jawrab oo mujallada jaldi lagu sameeyey harag maqaar lagu sameeyey haddii maqaar intii cagta loogu sameeyo <clears throat> waa shuraabkaas ama sigsaantaasi markeed hore dee suufka iyo waxaas ka samaysnayd laakiin haddii loo sameeyo dahaan maqaar ah oo jaldi ah <clears throat> kaa waa la masixi magaca jawraba ha watee kol haddii maqaarkii lagu sameeyey kaa isaga waa la masaxayaa dhammaantoodbu sida ay markaa abaanoo xukunkii qofka unbu aadanaya wakhashinan lilxanafi wa axmada sidoo kale jawrabkii khashinka ahaa yaa mujaladba ahaanno jildiba aanu ku samaysnaanin jildiba yaanu ku samaysnaanine hadduu khashin yahayoo uu cufan yahay oo adag yahay suufba ha ahaade mid cufan oo adag haddii uu yahay oo aan khafiif ahayn xanafiyadii iyo xanaabiladii agtooda waa la masixi kaana laakiin kii khafiifka ahaa kaas madaahibtu waxay isku raacsan yihin inaan la masaxaynin oo xukmmaaragtay alkhuf aanu yeelanaynin xukm alkhuf si uu yeesho waa inuu khashin ahaado aahaarta kolley ku soo aroortay ama axaadiidta ku soo aroortay inuu nebigu calayhi salatu salaam jawrab oo masaxayna iyadana sixadeeda layslama ogola oo maaragtay waxaabad moodaa inay u badan yihiinba xagga iclaalinta iyo cilaynta inay u badan yihiin markaasi haddaba ugu ekaado maaragtay khufkii waa inuu khashin ahaadaba qolyihii kale markaa ma ogola maalikiyadii iyo iyo shaaficiyadii ma ogola maarataajawrabkii allahuma ilaa shaaficiyadu xaalad bay ogolaanayaano haddii biyihii marka lagu shubo biyuhu aysan ka tafaynin taasina de malaha suufkii way adagtahay inay ka tafi waayaan waa iska ayaa ay maaragtay ay ogol yihiin wuxuu yidhi walam yuwaqit maalikun iminkana wuxuu gudbay xaggii tawqiidka walam yuwaqit maalikun imaam maalik masx cala khufeynka waqti uma samayn waa iska furan yahay musaafir iyo muqiimba wayajcalu siwaahu hayrkii wuxuu u yeelayaa lilmuqiimi qofkii muqiimkaha ah, yowman yakmulu maalin dhammaystiranoo maca habeenkiisii wata waalluu lighayrihi wixii ka soo haray muqiimka oo de musaafirkii ahna saddex maalmood ayay siiyeen taliif ayay markaa u sameeyeen wadakhala waxaa gelaya mac kulli yowmin maalin kasta waxaa raacaya layluhu habeenkiisibaa raacaya kamanjala sida markaa muuqanaysa marka waa masalo kale oo hal ilmasxu muaqat ma mudaysan yahay iyadana jamaahiirtu waxay leedahay waa mudaysan yahay kamaa dallat calayhi aaxaadiiu kaiira axaadiid fara tusisay imaamu maalik raximah llahu tacaala isagu ma mudaynayo waxa weeyaan waa furanya sida xadiiskii ubay bni cimaara uu tusiyey laakiin xadiisku waa muttafaq calaa dacfihi iyay markaa leeyihiin culammadu marka imaamu maalik madhabkiisu waa saas markii horena khilaaf baa ka jiray horta masxigu ma jira mise ma jiro madhabta maalikiyada markan dambena xaggii tawqiidkana maba qabaanba oo inuu markaa saxo muddaba aanu lahayn iska furan uu yahay wkhaalicu min bacdi masxin yagsiluu rijlayhi uma almaliki yastacjilu halkana wuxuu ka bilaabayaa waxyaalihii burinayey masxiga wakhaalicun min bacdi masxin qofkii iska siibay khufkii masaxaad dabadeed isagoo tahaaratulmasxi qaba hadduu khufkii iska siibo yaksilu rijlaykaas labada cagood wuu maydhayaa uma almaaliki yastacjilu haddana qofkii maalikiga ah wuu markii uu bixiyey isla markiiba waxaa la rabaa inuu maydho muwaalaadkii baa la ilaalinaya marka uu sidaas u siibay hadduuna isla markiiba maydhinoo waxoogaa wakhti uu markaa eh, waxba ka soo wareego waa inuu weysadii ku soo celiyo weysadiisi marka way buraysaa muwaalaadkii shardigii muwaalaadka baa meeshaasi lumaya wlxambali yastanifu uhra xambeligu isagu ahaaradiiba dib buu u soo bilaabaya marba haddii qofkii la saaray ahaaradii dib buu usoo bilaabay waqad manaca qawmun qolo waabay diidday kownahu uhran faqada inuu qofkaasi yahay qof ahaaro waayey oo ahaaradiisii ay wax ka sii noqdeen inuu yahayba qolaa diidanba markaa khulcigii la saarayey ama la siibayey qofka ahaaradii dhib ma ku keenaysaa mise kuma keenayso hadday dhib keenaysana dhibkaasi nooc muu noqonayaa intaa weeye khilaafka marka xasanulbasri iyo jamaaco waxay yidhahdeen qofkaasi ahaaradiisii sidiisiibu u abaa xagga qiyaaskana kole aahiryaduna de way raacayaan xagga qiyaaskana waxay la marinayaan qofkii intuu timaha masaxay timihii iska xiiray la dhihi maayo maarata waxa weyaan madaxii imika masax ilan timihii aad masaxday waabad xiirtayba meesha waa ka baxeen marka madaxaagii ma masaxne dib u masax la dhihi maayo marka qofkii qofka masaxayna waa saasoo kale qofkii iska siibo lugihiisii tahaaradoodii way qabaane waa maarata iska tukanaya laakiin jamaahiirtu sidaa ma qabto qiyaaskaana waa qiyaas maca alfaariq bay leeyihin oo timuhu bedel kama aha maqaarka madaxa waa asal labaduba waa asal weeye laakiin masxigu bedel buu ka yahay asligii bay lugaha la maydhayay haddii markaa meesha qofkii uu ka baxo nooc ruksaa unbuu ahaayo qofka maadaama uu xidxiran yahay inuu maarata iska siibayo waxaas lagu kalifa la diidaayay hadduu isagiiba meeshii ka saaray oo maxalulfardigii u muuqday maydhi baa laga rabaa maydhiga haddaba laga rabaa waa noocma xanaabiladii waxay leedahay weysadii oo dhan ku soo celin waana qowl shaaficiyo oon muctamad ahayn maxaa yeelay ahaaradii de ma kala qaybqaybsamayso haddii ay burburtay way wada buraysaa jumhuurku waxay leeyihiin maya labadii lugood uunbaa la maydhi waxba tahaaradii kale la soo celin maayo waayo xubnahan kale xadaskoodii wuu irtifaacay meesha wuu ka baxay marka lugihii uunbaa ruksadoodii meesha ka baxday marka xadafkoodii hore baa soo laabtay xada cusub ma aha xadakii hore ee ku sugnaa ayuunbaa meesha markaa waweyaan soo laabtay marka waa in hadda iyagii la dahiro maalikiyadii markaa waxay leeyihiin muwaalaad baa shardi ahayd haddaba degdeg markaa uu siiyeyba islamarkiiba ha mayro qolyihii kalena waxay leeyihin waxba muwaalaad meeshaa ku jirtaa ma jirtaa waxaa laga yaabaa saddex saac ka hor ama afar saacood ka hor in weysadiisu ay ahayd marka iminka in la dedejiyo la hahdo muwaalaad la fiirinaya meeshaas muwaalaad kama muuqato ibnu rushdina halkaa waxoogaa maalikiyada wuxuu yidhi muwaalaadka meesha la daydayaa muwaalaad macno badan samaynaysa ma aha wuxuu yidhi wakhaalicun min bacdi masxin yaksilu rijlayhi labadiisii cagood wuu maydhi uma almaaliki yastacjilu kii maalikiga ahaa markaa wuu degdegii hore ayuu ka maydhi markii uu bixiyey hadduu markaa saa samayn waayo dee tahaaradii lagu soceliya noqonaysa waalxambali kii xambaligaa yasta'nifu dib soo bilaabayaaba auhra ahaaro qaadashadii isagu dibbuu soo bilaabaya waqad manaca qowman qole waabay diiday kownahu uhran faqada ahaanshaha uu qofkaasi yahay mid markaa tahaaro waayeyba qolaa diidan waa xasanulbasri iyo jamaaca buu yidhi ibnulmundir daahiriyadiina waa waafaqsay wahaakada waxa sidaa la mid ah oo aqwaashaasi ay gelaysaa man waqtu masxihi inqadaa qofkii waqtigii masixitaanku ka dhammaaday muddadii qofka ay ka dhammaatay isagoo tahaaradii qaba isna isla khilaafkaasuunbaad gelini oo marata rijilankiisuu maydhaya iyo mayana tahaaradiibu dib u soo bilaabaya iyo mayana waa iska tahaaro qabaayo waxa layaha wax ka si ihi ma jiraan saddexdaasi qowl baa imanaya cala alqiyaasi sida markaa qiyaasku yahay ku soco oo khaalica wixii laga yidhi uun uga qiyaas qaado kii muddadu ay ka dhammaatay laakiin wadkuranna maamadaa buu ku yidhi xasuusnow wixii hore u tegayoo ahaa maalikiyadu inaanay tawqiitba qabin masaladan aanartii maalikiyada imanaynba maalikiyadu tawqiit ma qabaan maadaama aanay tawqiit qabin iyaga masaladan ah idantahat baba maba imanaysaba oo iyaga mudda kama dhammaato saas daraaddeed wal maalikiya istacjiriyo intaa baad meesha ka saari intii kalena sideedii bay ahaanaysaa baab lmiyaah waxaa halkan markaa uu ka gelayaa anwaacdu aqsaamtoodii iyo waxyaalihii markaa taiirka ku yeelanaya maadaama ay yihiin wasiiladii weysada marka hadday abcan tartiibkii markaa bidaajulmujtahidka ayuunbu dee ku socdaa isagaa markaa halkan baabulmiyaha keenay markii markaa weysadii ka hadlay ayuu maa takuunu bihi ahaaratu wixii lagu dahaaro qaadanayo markaa halkan kaga hadlay oo weysadani wixii lagu qabanayey oo ah biyihii wuxuu yidhi ahuurun ilmaau wa maau lbaxri kariha cumarin wa camrin ولم يضر تغير بما عصر تحرز منه وغيره يضر فحيث كان طاهرا ما قد غلب عليه إذ خالطه الحكم سلب أي كونه مطهرا وحيث مس ماء طهور بنجاسة نجس إن ريح أو لون أو الطعم ظهر فإن خلا الكثير, فإن خلا الكثير طهره استمر وينجس القليل والمشهور للمالكي أنه طهور ثم الكثير قلتان ويرى نعمان ما التحريك فيه ما سرى ولم يجز مستعمل وابن أنس كرهه وقيل إنه نجس وغير مالك من الجمهور نجس سؤر الكلب والخنزير كسبع للحنف وما حضر أكل له للحنبلي فوق هر tacdiil baa ku jira wa cindahu in rajulu tawada'a bifadli طuhri imra'ati lan yujzi'a wa jaءa can nucmaana cinda alcudri saxa alwuduءu binabiidi اtamri ahuurun ilmaau almaau ahuurun biyuhu ahuur weeye sidii xadiiskaba ku sugnaa iyo maaratay aayaddii qur'aanka ahayd wa maau lbaxri biyihii badda kariha hubnaa cumarin wa camri waxa karaahiyeystay oo markaa waxa weyaan waa karaaha in lagu tahaaro qaataa yidhi ibnaa cumarin wa camrin ibnu cumar iyo ibn camr wey cabdulahi ibn cumar radi allahu tacaala canhuma iyo cabdulaahi ibn camr labadaa saxaabi ee saxaabaduna ay dhashay ayaa iyagu karaahiyaystay maaulbaxriga oo maaragtay dab baa ka hooseeya taasay markaa ay markaa waxa weeyaan ay karaahada ku saleeyeen laakiin jamaahiiru ahli اlcilmi ma ay karaahaysan xadiiskii huwa ahahuuru maauhu alxilu maytatuhuna sidaa markaa daahirkiisu uu keensanayo iyay markaa u qaateen walam yadir tagayurun bimaa casur dhib ma keenayo abcan markaa ibn cumar iyo ibn camar ma diidana in lagu weysto yani ma odhanayaan tahaaradii ma ansaxayso way yar karaahaysanayaanuno atayamumu axabu waacjabu ilaya saasay markaa lahaayeen tayamumka yani in laska tayamumaa dhaanta oo maarata waxa weyaan ajabu ilaya ama axabu ilaya saasay markaa cabirayeen walam yadir dhib keeni maayo tagayurun isbedel ku yimaada oo ay isku bedelaan bimaa casura waxu markaa adkaaday taxaruzun minhu malaha taadiibaa dabcada hore ka dhacsan taxaruzun minhu iska ilaalin la iska ilaaliyaa wixii ay adag tahay haddii biyuhu isku bedelaan dhib ma kaas wa hayruhu laakiin wixii laga ilaalin kara biyaha ee ku dhace ee bedelaa yaduru dhib keenaya biyihii waa marka waxa dhib buu ku keenaya waxyaalihii biyaha bedelayey wixii aan laga ilaalin karin sida caleentii geedaha ceelashii lagama ilaalin karin barkadihii wixii lamidka ahaa daadkii soconayey wixii uu soo marayey ciiddii maqarkiisii mamarkiisii waxay ka cabirayeen wax laga ilaalin kara ma aha waxyaalaha aan laga ilaalin karin fuqahadu qaaibatan yani biikhtilaafi almadaahib way iska ogol yihiinoo biyahaasaa isku bedelay waa caadiyo waa lagu weyse qaadanaya laakiin waayruhu yadur wixii laga ilaalin karayay biyaha ee ajnabi ka ahaa ee ku dhacay ee maaragtay bedelay dee dhib haddii waxaan ku dhacay wey waa ayrkaasi faxayu kaana dalika alghayru wey ayrkaa ku dhacay haddii uu yahay aahiran amawaaa tiaaba maadana aacil ka dhigana faxayu kaana haddii uu yahay maa qad halaba calayhi waxan haalib biyaha ka noqday intuu ku dhacay waxaan haalib ka noqday hadduu yahay aahiran wax aahira id khaalaahu markii uu ku milmay alxukma salaba alxukma xukunkiibuu ka siibey ay kownahu muahiran buu ka siibay xukunka la sheegay waa weeye ahaanshihii biyaho ay ahaayeen kuwo wax daahiriya buu waxaasi ka siibayaa oo ka xayuubinaya haddii waxaan biyaha haalib ka noqday ee bedelay uu aahir yahay hadduu aahir yahay muahirnimadii unbuu meesha ka saaraya laakiin de biyihii nijaasoobi maayaane biyo sidooda u daahira ayay noqonayaan waxayu musa haddii la taabsiiyo maaun ahuurun binajaasatin mus la taabto weeyi laakiin de binajaasati baa u tacdiya meeshii markaa imanaysa waxayu musa haddii la taabsiiyo ama la taabto maaun ahuurun biyo ahuuran la taabto binajaasatin lagu taabto markaa najaase la taabsiiyo baadana tacdiyaynu ka dhigaynaayo in dahab allaahu bisamcihi ay najaaso haddii la taabsiiyo oo najaaso lagu taabto najaasa ay taabato biyihii tahuurka ahaa najusa mid markaa najaasoobay ayuu noqonaya kol haddii ay taabatay in waa haddii riixuna lownun aw iacmu ahr in ahara waa haddii u muuqday riixun ur aw lownun ama midab aw iacmu ama dhadhankii najaasada haddii biyihii laga arkay oo ay ka muuqatay wuxuu noqonayaa markaa biyahaasi waxay noqonayaan biyo najaasoobay markaa iyadana waa isla ogol yihin intaan hadda sheegnay yani waxa weya jamaahiirta ama yani waa laga yaabaa khilaaf aad u naadira marka qaarkood in la arko taa weliba hore oo kale laakiin waa wax la isla ogolyahay fain khalal kaiiru biyihii badnaa hadii uu ka madhnaado tagayurkaa duhruhu istamara yani waxa weye ahaaradiisii iyo sidii uu ahaa ayuunbaa mustamir noqonaya oo sidiisiiba mutahir u ahaanaya iyadoo najaasa taabatay hadday biyihii badan yihiin wax taayurina aanu ku jirin najaasaba ha ku dhacdo ha taabatee xukunku waa mustamir oo iyadana fuqahadu way isla ogol yihiin wayanjusulqaliilu laakiin kii yaraa biyihii yaraa way nijaasoobayaan waa in khalaa cani taayuri weeyaan yaanu isbedelba jirine isbedelba yaanu jirna biyihii qaliilka ahaa isagu mar walba wuu nijaaso marka muxuu sameeyey biyihii nijaasadu ay taabatay wuxuu kugu kala qaaday mutahayir iyo hayru mutahayir mutahayirkii isagu mar walba waa najis hayru mutahayirkiina waxaa loo kala qaadi kaiir iyo qaliil kaiirkii markaa isagu waa ahuur weeye sidiisii u ahuur yahay qaliilkii isaga muxuu yidhi wayanjusulqaliilu qaliilki isagu wuu nijaasoobi laakiin wاlmashhuuru lilmaalikiyi anahu ahuur qowlka mashhuurkaa qofkii maalikiga agtiisa qowlka mashhuurki waxa weeye in biyahaasi ay ahuur yihiin marka waa masladii caanka ahayd biyaha qaliilka ah ee qulateynka ka yar ama tadiyaadka way noo soo socdaane haddii nijaasa ay ku dhacdo waxna aanay ka bedelin ma nijaasoobayo mise ma nijaasoobayo khilaafkoodu waa bayna jumhuurkii waxay leeyihiin biyahaasi waa nijaasoobaya xanaabilo iyo shaaficiyo iyo xanafiyo waa nijaasoobaya mina biyahaasi taayur hari ma aha maalikiyana waxay leeyihin maya taayur baa hari ah hazaali oo shaaficiyada ka mid ihina qowlkaasuu doortay waxaanu jeclaystay weliba shaafici madhabkiisu inuu ahaan lahaa weliba ixyaaga aad buu u weerarayaa masalada waswaas badan bay sababtay buu odhanayaayo maaragta laakiin de jamaahiirtiisan ay qabtaa waa sidii jumhuurku ay qabeen adiladoodana waa haystaa wuxuu yidhi walam yajuz eh, nacam uma alkaiiru qulataani marka imika waxa weeye waxaa laga hadlaya maxaa kaiira iyo maxaa qaliila uma haddaba intaa dabeed markaad soo ogaatay alkaiiru biyihii badnaa qulataani waa wixii qulatayn ah laba quladood wixii gaara ayaa la odhanayaa waa biyo badan ulataynka sida loo tacdiidinaya waaasna waa arrin madhabiya kutubtii madhabka iyaa dee lagu soo arkay halkana mka sii geli wa yaraa nucmaanu abu xaniifa isagu wuxuu arkaa kaiirka wuxuu arkaa maa mid buu u arkaa altaxriiku fiihi dhaqaajinta la dhaqaajiyaa maa sara mid gudbaya aanu ahay ma taxriiku fiihi maa sara alkaiiru maa taxriikuhu maa sara fiihi wey waxa dhaqaajintiisa dhinac laga dhaqaajiyaa aanay sii gudban hadaad meel wax kaga dhufato biyuu wadinkan arkayo marka wa lagu dhex rido waxay sameeyaan daa'irad bay sameeyaan daa'iradaasi waa durugtaa waa markaa waoog fogaataa marka waa wax marka dhinac meel laga taabto ay daa'iradii meel dhexan ku baaba'ayso oo darafkii kale aanay gaadhaynin hadday sidaa noqdaan biyahaas waa biyo badan buu leeyahay haddii laakiin markaad halkan ka taabato ood xarag dhaqaajiso halkan daa'iradii ay sameeyeen ay dhinacii kale gaadhayso biyahaas waa yaryihiin taasa marka aggaas xanafiyadu ay ka eegeen marka arrin iska caqli ah ayay markaa iyagu kaiirkii iyo qaliilkii ay markaa u celiyeen mararka qaarkood maarata waxay misaaxa inay ku qadireen oo la sheegaa sida maxamed bin xasan ashaybaani oo kale casharat adruc fii casharati adruc toban dhudhun oo dhinacana iyo toban dhudhun oo saasa cumqiga la fiirin maayo hadday sidaana toban u yihiin toban dhudhun sidaana toban u yihiin waxay noqonayaan biyo kaiir ah haddii aysan sidaa ahayna qaliil bay noqonayaan marka maxay ka fiirinayaan maxaa dhaqaaqan iyo waxaan waxay leeyihiin qaliilka iyo kaiirka waxaan u kala saaraynaa markeeda horeba kaiirka waxay inoola muuqanaysaa najaasadii inaanay ku baahayn oonay wada gaaraynin oy ku dhex baaba'ayso marka wa hadi dhaqaaqii uu wada gaarayo dee najaasadiina wada gaaraysa haddii laakiin dhaqaaqii uu ku dhex baaba'ayo najaasadiina saasoo kale bay iyaduna meel dhexe ay ugu baaba'aysaayo aanay waxba gaadhaynin oo eh, aanay saamayn yeelanaynin walam yajuz mustacmalun biyihii mustacmalka ahaa iyaguna asixi maayaan yanii in lagu dahaaro qaato biyihii mustacmalka ahaa isticmaalkoodu ma bannaano wey yani waxa weyaan dahaaro kuu geli maayaan wabnu anas ina anas waa maalik raximah اllahu tacaala karihahu isagu wuu karaahiyeysanayaa laakiin wuxuu leeyahay lama tayamumayo hadiiba iyo mustacmala la helayo marka waa xukm maal mustacmal waqiila inahu najas waaba nijaasna iyaduna waa qiil jira weeya biyaha mustacmalka waaba nijaasoobeen qolaa tiri laakiin waa qowl isagu sii fog biyihii markaad ku ahaaro qaadato jamaahiirtu waay horta waa biyo aahira oo nijaas ma aha abu yuusuf baa laga sheegay inuu yidhi waa najis oo biyahaasi waa eh, biyo nijaasoobay waxa weeyaan abu yuusuf ayaa abu xaniife ka wariyey waa riwaayatu abi yuusuf can abi xaniifa laakiin madhabtii xanafiyadana maaha madaahibtii kalena ma aha biyahaasi waa biyo aahira ma lagu sii ahaaro qaadan karaa imaamu maalik wuxuu leeyahay waa karaahiyo laakiin haddii haddana la haysto tayamumkii way dhaamaan oo tayamumkii la aadi maayo iyadoo biyo mustacmala la helayo jumhuurkuna waxay leeyihiin biyo mustacmali waxba kuu tari maayaan khilaafkuna wuxuu salka ku hayaa wixii lagala kulmay salafka waaqicoodii iyo qaabkii ay biyahan mustacmalkaa ula tacaamulayeen baa waxa weeyaan waxaa laga fahmayaa biyaha inaan dib loo isticmaali jirin weliba mararka qaarkood iyagoo da biyuhu aad ugu yaraayeen oo safarra iyo waxyaale ku jiray ayaa waxa dhacaysay in hadana wixii lagu weyse qaadanayo dhulka un lagu daadinayo ee aan la urursan jirin o aan la odhan jirin war biyuhu way nagu yar yihiin aynu iskaga celceshane saxna iyo wax inta loo dhigo aan halkaasu maaragta ka wada tahaaro qaadanno lama dhihi jirin markaa waaqicaa salafka maxaa laga fahmi karaabaa markaa khilaafka uu salka ku hayaa maalik wuxuu leeyahay in biyahaasi laga fiican yahay isticmaalkooda uunbaa laga fahmiyey laakiin inay ahuuriyadii meesha ka baxday laga fahmi maayo jumhuurkuna waxay leeyihiin mayhane biyahaasi in ahuuriyadii ay meesha ka baxday ayaa laga fahmayaayo waxyaalahay weliba sii xujaysanayaan waxaa ka mid ah oo iyaduna markaa xujo markaa walaa xogaa quwole ah qofkii biyo yar haystay oo aan ku filayn waxay leeyihiin cidina may dhihin wax ishoos dhibo marka hore wejiga may haddana gacmaha saytiyo gamaha ku dhaq haddana tan kale ku dhaq haddana ku masax haddana iyagii un cagaha ku dhaq wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib haddii mustacmalka uu tahuur yahay dee qofkan markaa tayamum looma fasaxeen biyaha yar haysta ee waxaa la odhan lahaa intanun isugu celceli waxaana laysku waafaqsany o madaabtu isku wada waafaqsan tahay baa la yidhi qofkaasi inuu tayamum xaqu leeyahay ama horaha ka tayamumo ama markuu intan isticmaale kadib ha tayamume nin markuu biyihii wejiga uu ku maydho iska daadiyo oo maarata haddana gacmihi dhagu iska daadiyo intii kale inuu u tayammumayo waa laysla ogol yahay marka haddii ay arrintu ahaan lahayd biyahan inay tahuur yihiin dee waxaa la odhan lahaa maa laa yatimu lwaajibu waajib saxan inaad markaa ishoos dhigto ayaad kuugu suuroobaysaa inaad weysadii dhammaystirato ee weysadii markaa saa ku dhammaystiro baa la dhihi lahaa biili walam yajuz mustacmalun wabnu anas karihahu waqiila inahu najas may waaba nijaasna waa la yani daadintaa la iska daadinayey ayaa laga yaaba inay saa iska fahmi lakin de waa qowl aad u daciifo maxaa nijaasiyey biyaha وغyر مالك من الجمهور نجس سؤر الكلب والخنزير كسؤر ما xرم للنعمان وكان فوق الهر للشhيباني marka hore inoo qornayd laakiin w inaga bedelay kaسبع للxنفي وma xضر أكل lahu للحنبلي فوقa hir halkan marka wuxuu ka hadlayaa hambadii biyihii hambada ahaayee xayawaanaadku ay soo hambeeyeen iyaga ma lagu ahaaro aadan mise lagu ahaaro aadan maayo waayru maalikin min aljumhuuri maalik wixii ka soo haray oo jumhuurkii culamada ahi najasa nijaas bay ku xukumeen su'raalkalbi ayga hambadiisa biyuu afka geliyey hambadii ka soo hadhay ee dabcan de qaliilka ah ee aan kaiirka ahayn waxay ku xukminayaan nijaasay u xukminayaan waalkhinziiri doofaarka biyihii u afka geliyey wixii ka soo hadhay wixii dacabimah wixii kalees meesha ku soo haray iyagana najaaso ayay u xukumayaan maalikiyadii iyagu dee aygiina agtooda nijaas kama ahaba khinsiirkiina agtooda nijaas kama aha wax nool oo nijaasiba iyaga agtooda ma jiro mar haddii aanu maarata saas ay tahay dee biyahani waa u daahir ama qaliil ha noqdaan ama kaiir ha noqdaan xadiika wal yuriqhu riwaayada saxiix muslimka ku soo aroortayna iska arin tacabudiya bay ka dhigayaan kama dhigayaan in marka biyahan ay nijaasoobeen laakiin jumhuurku xadiikaasi daliishanaya ahuuru inaai axadikum idaa walaqa fiihi kalbu an yagsilahu sabca maraat riwaayada fal sheegaysan in biyaha ay nijaasoobeen bay ka qaadanayaan khinsiirkiina waa la ilxaaqinayaayo dee waa la mid baa laleeyahay aygii uunbuu la mid yahay isaguna xagga markaa najaasada biyihiisa Ehm, yani waxa weeyaan hambadiisa ka suri maa xurrima linucmaani marka hore idiin qornay ka suri maa sida mid hambadii xurrima xaaraan ah linucmaani cinda nucmaan abu xaniife agtiisa dhammaan waxyaalihii akligiisu xaaraanta ahaa marka dameerkii baqasha laga reebo in markaa waxa weeyaan akligo markaa waaweyaan hambadooduna ay nijaaso tahay bay faa'iidaynaysay laakiin waa bedelayoo ka sabucin lilxanafi sida dugaagga cinda alxanafiya yani xayawaanaadkii waxyaalihii dugaagga ahaa libaaxii iyo wixii lamidka waa wada xaaraan wax la cunaya ma aha kuwaa hambadoodu culammada xanafiyada agtooda waa nijaas oo iyagana waxa weyaan lagu dahaaro qaadan maayo laakiin waxyaalihii kale muxaramaadka ahaa sida faraskooda iyagu ay xarimayaan la cuno iyo dameerkii iyo baqashii iyo kuwaasi way ka baxayaan marka dameerkii baqashu marka horeba way ka baxayeen waxyaalihii kale muxaramaadka ahaa ee aan sibaacda ahayn dugaagga ahayn waxay leeyihiin waa karaahiya karaahatu taxriim laakiin waa nijaas ma odhanayaan in la isticmaalaa waa makruuhun karaahata taxriimi nijaas ma odhanayaan saa daraaddeed baan u bedelay ka suuri maa xornimadii aynu bedelay oo ha diidaan laakiin waa kale xukun bay leeyihin oo sibaacda waxoodii dugaagga hambadoodii waa nijaas xayawaanaadka kale ee muxaramaadka ah iyagana hambadoodu in la isticmaalaa waa makruuh karaaha karaaha taxriim oo iyada lafteed waa la diidayaa laakiin nijaaso kuma xukumayaan nijaaso kuma xukumaya ka sabcin lilxanafi wamaa xuira ay wakamaa xudira iyad wixii la xarimay aklun lahu in markaa la cuno wixii la xarimay lilxambaliyi xambaliga agtiisa fowqa hirin waxaasoo bisad ka weyn culammadii xanaabiladu iyagu bisadiibay waxay ka dhigeen miqyaas marka waxay yidhahdeen wixii bisad ka weyn ee xaaraan ah hambadiisu waa nijaas ilan aygii oo hambadiisii ha la la yidhi oo nijaaso lagu xukumay bay hayaan soo ma bisadii la yidhi inahaa min aawaafiina calaykum inahaa laysat binajisna way marka deetana halkii xajmigiibay eegeen waxay yidhahdeen markaa wixii bisad ka weyn ee akligiisuna uu xaaraan yahay najaasadiisa eh, suurigiisa ama hambadiisa ayagaa la ilxaaqinaya xataa dameerkii hadduu dameerkii biyii afka geliyo waa nijaasaynaya wixii markaa bisad leeg ama ka yarna xaaraanba ha noqde eh biyaha uu markaa afka geliyo waa iska daahiro waa la isticmaalaya haddii aanay isbedelin saasay markaa yidhaahda wuxuu ihi wacindahu marka halkan hore waxay noo qornayd wa kaana fowqa alhirli ka su'ri maa xurima linucmaani wixii la xarimay hambadiisa oo kale weeyi abu xaniife agtiisa wa kaana kaa la xarimay oo ah fowqa alhirri mid bisad ka weyn lishaybaani shaybaanigan halkan waa axmed ibn xambal ashaybaani laakiin ida lafteed waa iska bedelayo dee shaybani waa laga dad badan inay maxamed ibn xasan ashaybaani uu maaragtay maskaxda usoo degdego axmed laftiisu waa shaybaani laakiin dee nisbada wadaadka kalea ku caanbaxay wa cindahu axmed agtiisa waxaa in haddii rajulun tawada'a nin haddii uu markaa weysaysto bifadli uhri imra'atin gabadh tahaaro qaadashadeeda wixii ka soo haay biyihii ka soo hadhay hadduu ninku tahaaro qaato la yujsia gudi maayo madhabta xanaabiladu masale kaloo ay la gaar tahay weeyaanoo gabadhi ay tahaaro qaadato laakiin ahaarada ay ka hadlayan waa ahaara kaamila bay leeyihin ahaara kaamilana aban iyago laftooda riwaayaad baa ku jira iyo khilaafaad daakhil madhab ah laakiin riwaayada maarata maqaabka u muctamadkii waxa weeye haddii ahaara kaamila ay tahay oo yani qubaysi ay dhiig ka maydhanaysay ama janaabo ay ka maydhanaysay haddii ay markaa waxa weeyaan biyahaas ay ka qubaysato gaarna ay la oo cidi aanay la waxa weeyaan ninkii markaa biyaha ku dahaaro qaadan maayo yani maala baaldi biyo ku jiraan bay markaa waxa weyan iyadoo qubaysi uu ku waajibay bay baafdkan la gashay ama xamaamka la gashay keligeed albaabkii maalan soo xiratay waa ku qubaysatay biyihii intii ku soo hadhay baaldi dumarkii waa ku dahaaro qaadan karaa laakiin raggii looma ogola marka axaadiitii ku soo aroorta arintaas tusinaysay naha eh, an yaktasila arajulu bifadli mara aw almaratu bifadli arajul xadiiii macnahaasoo kale tusinaysay ayay markaa ka qaateen laakiin jamaahiirtu arintaasi xadiikaasna axaadiis kale ayay ku caaridayaan arintaasina arin markaa waxa weeyaan mamnuuca uma arkaan waana lagu tahaaro qaadan karaayo wixii biyihii ay dumar ku tahaaro qaadan karaan ragguna waa ku tahaaro qaadan karaan yani waxa weyaan abwaabta ay ku kala duwan yihin ragga iyo dumarku ma aha dahaaradu sidaa daraaddeed biyihii dumarku ay ku dahaaro qaadan karaan ragguna waa ku dahaaro qaadan karaan wa cindahu in rajulu tawada'a bifadli tuhri imra'atin la yujzia wa jaa'a can nucmaana abu xaniife waxaa ka soo arooray cinda alcudri saxa alwuduu'u binabiidi tamri cinda alcudri marka cudurdaar jiro oo biyola'aani ay jirto saxa alwuduu'u weysadii wuxuu ku asixi binabiidi tamri timirta nabiidkeedii inta timirtii biyo lagu radiyo oo lagu dhex daayo maalin iyo maarata lagaga tago biyihii de way isbedelayaanoo timirtii baa ku milmaysa nabiid baa markaa la yidhaahda waa kaa markaa xabadaha timirtaa lagu dhex nabiidkaasi markaa de biyaba maaha maba lama yha nabiid baa la yhahdaa ma lagu dahaaro qaadan iyadoo biyo la haysta inaan lagu dahaaro qaadanan waa la ysla ogol yahay laakiin haddii biyo la waayo miyaa layska tayamumaya mise nabiidka haddii la haysto isagaa lagu weysaysan riwaayad abu xaniife laga sheegay oo laga soo guuriyey ayaa waxay leedahay haddii nabiidkaa timirtu aanu weli xaduliskaar gaarin haddii kale nijaas buu noqonayaa haddaanu weli khamri isu bedelin oo weli heer uu wax sakhraamiye aanu gaadhin waa layskaga dahaaro qaadan karaa tamratun ayibatun wamaaun tahuur aar markaa tilmaamaya ayay markaa u xujaysanayeen laakiin riwaayaduna waa maarata riwaayo muctamada ma aha xadiisna saa kuma ansixin markaa wax lagu tahaaro qaadan kara ma aha nawaaqid lwudu bkhaariji min asabiilayn intaqad la naadirin limaalikin aw min marad wanajisun min saa'iri اljismi bada yanqudu libni haabitin waaxmada وaأxmada wالnowm liljumhuuri naaqidan yucad wالshaafici saahala fiihi inqacad wmaaliku in khafa nowm wاctamad أxmadu hada xayثu qaama aw qacad wاstahni cinda اlxanafiyi qaacida waqaa'ima waraakican wasaajida والشhاaفiعي بلمس أنثى أبطلا وغyره in باجتiهاء xaصلا وما رأى النعمان كيفما لمس نقضا كقوله لمن فرجا يمس وغyره ببطن كف نقضى والحنبلي به لظهرها قضى كأكل لحم إبيل والحنافي بالضحك في الصلاة قال ينتفي وبمزيل العقل للكل انتقض والحنبلي بحمل ميت نقض كل تعديلات baa jira sheegi doonaa إن شاء الله wuxuu yidhi nawaaqid ulwuduu weysada waxyaalihii burinaayey ayuu halkan kaga hadlaya intaqada weysadii way buraysaa bikhaarijin min asabiilayn wax markaa labadii jid ka soo baxa ayay ku buraysaa laa naadirin kaasoo aan naadir ahayn limaalikin maalig agtiisa aw min maradin ama aan xanuun ciladiisu ahaynoo aan xanuun ku imanin wixii sabiilaynka ka soo baxa weysada waa jabiyaa laakiin maalik wuxuu shardiyayaa waa inaanu wax naadira ahayn sidoo kale waa inaanu wax xanuun keenay ahayn wanajisun wixii nijaaso min saa'iriljismi jidhka intiisa kale ka soo baxa badaa ka soo muuqda yanqudu wuu burinayaa libni haabitin cinda bni haabitin weeye abu xaniife agtiisa iyo wa axmeda axmed ibni xambal agtoo halkaa markaa labadaa mid waxaa lagaga hadlay wixii jidhka ka soo baxaya goormuu weyse jebinayaa goor maanuse weyse jebinayn qaab markaa aad qurux badan bu ibnu rushdina halkan uu u niqaashay wixii labada jid ka soo baxa wayse waa jebiyaan ama neef ha noqdo ama wax markaa jirmila ha noqdo imaamu maalik baa isagu laba qayd halkaa ku xidhaya wuxuu leeya waxani waa inuu wax caadiya yahay oonu wax naadir ahayn yani maala haddii qofkii xaggii dambe dhiig ka yimaado bawaasiir iyo waxyaalintii jiraan ma uu dhiig ka yimaado dee dhiig loogama baran halkaa ka soo baxo waa wax naadir ah oo qofka maarata aw min mar ama xanuun wax uu keenay waa inaanu ahayn wixii xanuun keeno sida gabadhii mustaxaadada ahayd oo kale ee dhabar furanku uu ku dhacay waa xanuun waxaas weyse ma jebiyaan buu leeya isagu waxaa weyse jebinaya wixii labadaa duleel ka soo baxay ee caadi ah aan xanuunno keenin wax naadirahoo marla aragna aan ahayn ayaa weysada jebi jumhuurkuna ma shardiyayaan labadaa shardi ma shardiyayaan wixii jirka intiisa kale ka soo baxa xanafiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihin hadduu nijaas yahay isna waa jebinayaa weysada maalikiyadii iyo shaaficiyadiina waxay waba jebin maayo matagii dhiiggii meelahan jidhka ka soo baxay malaxdii iyo wixii lamidka ahaa xanaabilo iyo xanafiye weysadii way ka jebinayaan laakiin shaaficiyi maaliki ka jebin maayaan marka waa isku hal masalo bay isku noqonayan waxaan oo dhammiyo de in kaadidii iyo saxaradii iyo kuwa weysadii iyo neeftiiba laga weysaysanayo waa lagu ijmaacsan yahay kadib baa la laysku qabtay cilada iyo sababta ay kuwani weysada u jebinayaan waa maxay ma meeshay ka soo baxeen baa waxaan maaragtay loo fiirinaya oo meeshana arrinka wadata oo wixii meeshaa ka soo baxaaba weysada wuu jebiyaa mise waxa arrintan keenay waxa weeye meeshani waa meel najaasa ka soo baxdo sideeda caadiga ah saasaa markaa wixii ka soo baxay weysada u jebiyeen wax alla wixii najaaso ee jirka ka soo baxaana saasoo kale weysadii u jebinaya mise arrintu waxa weeyaan waa acyaantoodaasoo waa kaadidaa iyo saxaradaa iyo iyo muxuu ahaye neeftaasi iyo dhiiggaa caadada afraadaasi sidooda unbay weysada u jabiyaan weliba markay meeshooda ka soo baxaan markaa imaamu maalig isagu intaasuu ku gaabsaday marka muxuu eegayaa wuxuu eegayaa waxa soo baxay waa maxay buu eegaya wixii la yaqaanay ma yahay meeshuu ka soo baxayna wuu fiirinaya oo labadii daloole ee la yaqaanay ma ka soo baxay mise meel kale ka soo baxeen sifatulkhuruuj waxaa la yidhahna wuu fiirinaya qaabku waxan u soo baxay ma calaa sabiili sixaba mise waa calaa sabiili lmarad ma xanuun baa qofka waxaan ka soo saaray mise caafimaad qab saddexdaasuu fiirinayaayo saddexdaasoo isku toosta mooyaane weysadii isagu jabi maysa buu leey imaamu shaafici raximah اllahu tacaala isagu wuxuu eegay un almahraj wuxuu eegay booska meesha wax ka soo baxayaan labadaa duleel wixii ka soo baxaa weyse jebiya wixii meel kale ka soo baxay afka ka soo baxay ama dhiig dhabarka ka soo baxay ama maarata gacan ka soo baxay waxaasi weyse ma jebiya wixii labadaa meelood ka soo baxaa noocu doona ha noqdo wixii loo yaqaanay iyo wax aan la aqoonba ha noqdo xataa maarata dirxi iyo wax noole hadduu ka soo baxo weysadii wuu jebinaya haddii xataa mxuu ahaaye eh, baalahan wax lagu baaro qofkii inta marat aggii dambe laga geliyo la rabo in markaa waa lagu ba hadan lasoo bixiyo markaa lasoo bixiyo weysadii jabaysa oo waxaw soo bixidaas ayaa weysadii jebinaysa xanaabilada iyo xanafiyadu iyagu waxay eeganayaan alkhaarij bay iyagu eegayaan waxaan soo baxay muxuu yahay markaa waxay idhahdeen waa nijaasada shayga najiska ah ayaa weysada jebinaya laakiin de waxaa ku soo arooraysa neefta markaa waana xujada ugu weyna shaafici u haysto walow ibnurushdi isku dayey inuu yidhaahdo waa xujo daciifa ah. laakiin aniga xujo qawiyaaba ah ila tahayo shaafici wuxuu ka eegayaa neeftii hadday xaggii dambe ka soo baxdana weysadii way jebinaysaa hadday xaggan ka soo baxdana waxba dhici karta qofku intuu waxoogaa isyar xajiyo isyar xajiyo wixii waa iska khaasaad wey inay markii dambe xagganba ka soo baxdo taasina cidina ma odhanin weysadii bay jebinaysa markaa neeftii baa markaa waxa weeyaan na kala saartay buu isagu marka arrintu waa booskay ku xiranta wixii meeshan ka soo baxaa weysada jebiye ma aha waxa weeyaan in waxa soo baxay uu nijaas yahay iyo inuu muctaad yahay waxaa lama eegayo ayuu markaa isagu leeyay ibnu rushdi marka wuxuu isku daya inu idhaahdo neefta xagan ka soo baxday taxan ka soo baxday waa kala duwan yihiinoo urtii iyo waxyaalahaas iyo taasay kala duwan yihiin laakiin waxaa sida farqigaasi farqi weyn oo xujada shaafici burinaya malaha ma aha wuxuu yidhi wاnnawmu liljumhuuri naaqida yucad washaafici saahala fiihi inqacad wamaaliku in khafa nawma wactamad axmedu haada abyaadda marat kuwa ka dambeya waxay ka hadlayaan hurdadii wuxuu yidhi wannawmu hurdadii yucaddu waxaa lagu tiriyaa naaqidan baa lagu tiriyaa mid markaa weysada jabiya liljumhuuri cinda اljumhuur jumhuurka agtiisa hurdadu weysada way jabisaa jumhuurka maxaa ku baxaya abu muusa alashcari iyo radi allahu tacaala canhu iyo qolooyin baa laga sheegay inaan hurdadu waxbaba jabinin haddii qofku intuu iska seexdo iska hurdo dhammaysto maala qofna uu isag fadhiisiyo la yidhaahdo anagu waxba maanaan dareemin inuu markaa iska weyse qabo ayaa abu muusa alashcari iyo inay markaa madhabkoodu ahaa laakiin jamaahiirtu hurdadu weysada way jabisaa axaadiitana waa laga qaadanaya sida xadiikii safar ibn casaal oo kale washaafici saahala fiihi imaamu shaafici wuu fududeeyey oo yani weysadii kumuu jabinin in qacda haddii uu fadhiyey qofka qaacid hadduu ahaa isagoo fadhiya oo salka dhulka ku haya ama kursi ku haya haddii uu sidaa ku gamcay oo seexday oo ka bogtay hurdo dhammaystay qofkaasi weysadiisii ma jabin wa maalikun maaligna isaguna waa fududeeyey in khafa nawmun haddii hurdadu ay fududayd oo hurdo culus aanay noqonin wactamada wuu ictimaaday axmedu axmed haadaa kan maalik uu qabo oo kale ayuu ictimaaday laakiin xayu qaama aw qacad waa marka uu qofku qof taagan ahaa ama qof fadhiyo ahaa hurdadiisuna ay khafiif ahayd markaasaa la sahlayaa buu axmedna leeyahay wastafni cinda alxanafiyi qaacida markii qornayd wاnaqdu cinda alxanafi liman hajac wa kaana fii manaamihi qad idajac weyse jabku xanafiga agtiisa waa liman hajaca waa ciddii seexatay wa kaana fii manaamihi wakhtigaa uu hurdayna ahaa qad idajac mid jiibsaday taasuu maarata sheegay laakiin tan kalea ka sii waadixsan baa moodaayo wastani waxaad soo reebtaa cinda alxanafiyi xanafiga agtiisa qaacida kii fadhiyey wa wasaajidan iyo kii sujuudsanaa intaasiba haddii ay seexdaan hurdadoodaas weyse ma jebiso maxaa soo haray markaa mudajici mudajic waa markuu dhinac u jiifo qofku mudajici iyo mustalqigii iyo mutaki saddexaas baa soo haray kii calaa dhinac u jiifay iyo kii qadaadka u jiifay ama dhabarka u jiifay iyo qofkii dingiigsanaa saddexdaasi bay weysadoodu hurdada ku jabaysaa buu leya xanafigu laakiin kii taagnaa iyo kii maarata rukuucsanaa iyo kii sujuudsanaa iyo kii fadhiyey si kastay u seexdaan weyse odu jabi mayso markaa axaadiistii markii ay tusisay weysadu inay hurdada ku jabto haddana ay soo aroortay axaadiistii waxyaala laga fahmi karayo saxaabadu mararka qaarkood iyagoo hurda ama seexdayba in haddana ay salaaddii tukadeenoo aanay soo weysaysanin ayaa qaabkii loo jamcinayay baa markaa ku kala aragti duwanaaday shaafici markaa isagu wuxuu ka heegay qaabka wuxuu urdadu de waxa wya sida xadiidkii kaleba waa wikaa u sahi alcaynaani wikaa u marka haddii qofkii uu fadhiyo salka uu dhulka ku hayo inay wax ka soo baxaan way adag tahay xadiidkana waa tii takfiqu ru'uusuhum ay ku jirta madaxoodaa soo foorarsanayay inay fadhiyeenna halkaa waa laga sii fahmayaa iyadana intaasuu markaa isu geystay wuxuu yidhi qofkii fadhiyey weyse kama jabayso maalikna isagu wuxuu yidhi qofkii hurdadiisu ay fududayd waa isdareemi karaa in wax ka soo baxeen iyo in kale marka markii hurdadu fududahay markaa weeya markaa weyse ujaba axmedna taa wuu qaatay maalik laakiin wuxuu ku qayday in qofku ama taagnaa ama fadhiyey oo labadaa xaalo de hadday hurdadu cuslaato wuu dhacayaa qofka wuu dhacayaa markaa isaguna markaa halkaa ayuu markaa kala soo baxayoo labadaasu isku daray xanafiyadu iyagu intan waxay ku dareen axaadiis aan asixinoo sheegaysa maarata waxa weyaan qofku hadduu markaa sujuud ku seexdo iyo in markaa ajri uu leeyahay ah iyo waxyaala noocaasa iyo inaan markaa salaaddii ka burayn oo laakiin aan asixin waxyaalahaasay ku dareen markaa waxay soo reebeenba saddexdaa aan sheegnay unbay maarata weysadoodu jabaysaa bay yidhaahdeen qofkan rukuucsan iyo kan sujuudsan iyo weysadooduma jabaysa bay yidhahdeen washaaficiy bilamsi unhaa abطalaa waayruhu in bishtihaa'in xasala washaafici shaafici waa buriyay weysadii bilamsi unaa gabarh taabashadeed oo dee ajnabi ah abcan waxaa jira maarata waxyaalaha quyuud de iska macruuf ahoo aan nadmigu sheegayn baa jiro waa ka wadaadka muqadimada kitaabkan kole caamir bahjad odhanaya ama tafaasiilu fakayru kaafi laa tustaqa min kutub اlkhilaaf waxyaalaha tafaasiisha tafaariicda kutubulkhilaafka looguma yimaado madhab walba dee maara tafaasiishiisa isagaa si gaara looga sii baadhaa halkan aslmaslo baa la sheegayaa gabadha laga hadlaya markaa waa ajnabiyadii maxramkiina khilaafkii da ku jiray wshaaficiyi bilamsi unaa abdala weysadii wuxuu ku burinayaa shaaficigu gabadh la taabtay wa hayruhu hayrkiina wuu burinayaa in haddii xasala arrinkaasi uu xasilay buu ku burinayaa biishtihaa'in nooc markaa dareen ah iyo shahwa haddii ay meesha la socotay hayrkiina waa ku burinaya wamaa ra'a nucmaanu kayfamaa lamasa naqdan nucmaan isagu umaba arag siduu doonaba ha u taabtee naqdiba ma arag isagu si kastoo gabadhii loo taabto isagu naqdi ma arkayo markaa lamsulmar ah, la taabtay weyse ma jebisaa saddex qowl baa markaa meesha ku jira qowlka xanaabilada iyo maalikiyadu ay isla qabaan oo ah haddii dareen jiray in lamasa bishtihaai weysadii wajabaysa iyo qowlka shaaficiyadu odhanaya meene sidii u taabtaba weysadii wajabaysa iyo qowlka xanafiyadoo odhanaya si alla sidii u taabtaba weysadii jabi mayso allahuma ilaa xaalad bay soo reebaano haddii labaduba ay qaaqaawan yihiinoo jirkooduna isku dhego markaasay markaa leeyihiin waxay yidhahdaan almubaashara alfaaxisha bay yidhahdaan markaa mubaasharadaa faaxishadaa ayuunbaa jebinaysabay iyagu yidhaahdaan laakiin taabasho gabadh la taabtay dareenbaha jire waxa weeyaan ma jebina markaa dee aayadda fasirkeedi aw laamastum nisaa ayaa markaa la ysku haya iyo xadiikii qabala bacd nisaai uma kharaja rasulmitoodu ma asaxibse ma asixin jumhuurku xadiiku ma asixin bay leeyihiin aw laamastum nisaa'ana daahirkeedaasay ku fasirayaan waa lamsigii caadiga ah laakiin shahwo ma loo shardeeyo mise looma shardeeyo ayay isku sii khilaafsan yihin laakiin labsiga jumhuurku waxay ku fasirayaan taabashadii caadiga ah ee gacanta lagu taabanayay markaasay deetna haddana isku sii khilaafayaan ma bishahwaba mise waa bihayri shahw xanafiyaduna tafsiirkii ibn cabaas bay qaadanayaan ee ahaa aw laamastum nisaadu in ay xaggii jimaaca ay ku saabsanta wuxuu yidhi wamaa ra'a nucmaanu kayfamaa lamasa naqdan naqdiba isagu markaa ma arkay abcan axaadiis kale oo de waxaa jirta kusoo aroortay maslada lakiin aan sariix ahayn sida markii nabigu tukanayay oo maarata taataabtay cagtii maarata ay marka waxa weyaan uu qanjiirinayey caaisha si ay markaa lugaha uga laabato iyo markii iyadu ay isagoo sujuudsan gacanta lugaha kaga dhufatay qolyihii shaaficiyadu de taagan yihiin meeshaas inaan xaa'il jirin ma cadam alxaail baa markaa meesha la shardiyaya marka waxay lein daahirka aayadda uga tegi mayno nas aan markaa sariix ahayn wuxuu yidhi ka qowlihi waa sida qowlkiisa ayuunbaabu la mid yahay oo abu xaniifa qabay ee liman uu qof ku lahaa qofkaasoo yamasu farjan cawradiisa taabanaya qofkii cawrada taabanayey qowlkii uu ka qabay oo kale ayuu halkana ka qabaa oo abu xaniifa muxuu qabaa hadduu qofku cawrada taabto inaan weysadii jabay qofku cawradii taabto inaan weysadu jabayn buu qabaa wa hayruhu isaga hayrkii naqada wuu burinayaa weysadii bibaطni kafin kafka markaa waa ama sacabka qaybtiisa markaa xagga baabacada xigta ayuu ku jebinayaa intaa markaa bogga ah ayaa jebinaysa boo hayrkii leeyahay walxambeli xambeligu qadaa bihi xukunkaa naqdigaa ah buu xukumay lidahrihaa xataa dhabarkii kafka wuxuu u xukumay iyo markaa weyse burinta markaa waa taabashadii xubinta taranka weyse ma jebisaa mise ma jebiso jumhuurku waxay leeyihin waa jebisaa abu xaniifana wuxuu leeyahay ma jebiso labadii xadiiee caanka ahaa ayaana dee markaas sababta u ah khilaafka qoladii odhanaysay wuu jebiyaa taabashadu way jebisaa waxay isku khilaafsan yihiin intee jebinaysa markaase maalikiye iyo shaaficiya ay leeyihiin intaa baabacadiyo faraha markaa bogoodaasi intaasaa jebinaysa markii lagu taabto oo iyaga maxalushahwa xanaabiladiina kafka oo dhan bay leeyihin aahiran wa baainan waa marka d lagu taabto waa burinaya aahiriyadii baa marka halkan la sheegay ibn xasm daahiryadii kale allahu aclam inay la qabeen ibn xasm isago waa gacantao dhan buriy gacanta oo dhan meel alla meeshii maaragtay waxa weeyaan taaba taaba way burinaysaa ayaa isagu uu muxallaha ku qora wuxuu yidhi walxambali xambaligu qadaa bihi binaqdi weeye naqdi buu xukumay lidahrihaa buu u xukumay lidahri lkafi kafka dahrigeedii ka akli laxmi ibilin sidii aklu laxmilibilkaba uu qabay oo kale tashbiihani yani waxa masale axmed uu gaar noqday la sheegay soo maha ka akli laxmi ibilina markaa ka socdaayo sidii hilib geel oo la cunay oo kale oo iyadana isagaa la gaaro wey oo jumhuurkii aklu laxmi libil hilib geel oo la cunay inuu weyse jabiye ma qabaan lakiin waa mustaxab bay leeyihin xadiiskana istixbaab bay ku cambaarayaan labada xadii axmed isagu wuxuu leeyahay mayane yilib geel oo la cunaa weysadii wuu jebinayaa iyada nafirkiisa hoosa kadib aad markaa tafaasiilde haddii korus la cunay haddii kan la cunay haddii beerkiisii la cunay ma jabaysa waxaas waa tafaasiil madhabia oo markaa xanaabilada looga noqonayo walxanafi xanafigii bidixki fi salaati qaala yantafi qaala wuxuu yidhi yantafi weysadii eh, waxa weya waa reebtoomaysaa weysadii meesha way ka baxaysaa waa buraysaa qos walbay weysadii ku jabaysaa salaada dhexdeeda dhacay waa masale iyagana ay xanafiyadu la gaar yihiinoo qofkii isagoo salaaddii ku jira hadduu qoslo weysadii way buraysaa bay leeyihin oo markaa mursal abulcaaliya ayaa markaa ay xujaysteen markaa mursaloo abulcaaliya laga wariyo maarata jamaahiirtu ay daciif u arkaan ayay markaa qabsadeen qiyaaskiina masaladu way khilaafsan tahay xadiidkeediina ma ansixin saasay markaa jumhuurku leeyihin xanafiyadu laakiin masalada waa ku adag yihiin in markaa qofkii haddii uu eh, waxaw daxiga waa qahqaha haddii uu de qoslo oo codkiisii la maqlo isagoo salaadii ku jira salaadaa buraysa bay ku leeyihin iyagu waxay leeyihin salaad keliya ma hawsh waa adag tahay ilaa weysadii ayay markaa waxa weyaan sii gaadhaysa laakiin isagoon salaadda ku jirin hadii uu qoslo oo si kasta u qoslo waxba markaa weysadii noqon mayso wuxuu yidhi wbimuziili اcaqli lkuli intaqad wاlxambali bigasli mayiti naqad marka beydku markii hore si kalu ahaa haddaynu sidiisii hore horta u macnayn uma muziilu caqli naaqidu caqliga wixii dooriyaa weysada wuu buriyaa taasi waa caadiyo halkana sidaasaas ugu jirtaa wabimuziili اcaqli lilkuli intaqad wantaqada weysadii way buraysaa lilkuli culamada agtooda o dhan bimuziili caqli bay ku buraysaa wixii caqliga dooriya weysadii way ku buraysaa taa waxba lagama bedelin agga xukun ahaan lafdi ahaan loo bedelay waman xamala maytan fa wuduu'uhu xasan marka hore maydku ah qofkii mayd qaada oo janaasada qofkii qaada oo ka qayb gala qaaditaankeeda fa wudu'uhu xasanu inuu weysaysto ayaa wanaagsan buu maydku ahaa marka arrintaas xagga xukun ahaan waa arrin saxa oo dee in markaa weeyaan qofkii waman xamalahu falyatawada xadiisku daciif ba ha inuu iska weysaysto waa xasanoo loo diidi maayo laakiin waana masalada ibnu rushdi sheegay taasay ahayd masalada ibnu rushdi uu sheegay taasay ahaydoo wuxuu yiri afwan isagu taa ma sheegin wuxuu sheegay aslulmayit maarata waa meydka oo la maydho la dhaqo in weys ay ka waajibayso meydka oo la dhaqo inay markaa weyse ka waajibayso wa sheegay ibn rushdi cafwan labadan isku aldee xamliga tan aan bedeli doono oo xamliga ah ayuu ibn rushdi sheegay xamlulmeyit inay weyse ka waajibaysuu sheegay waana qowl shaada laakiin anigu waxaan waayey cid kaloo ibnu rushdi ku waafaqda inay cidi qabto xamlulmeyit baa weyse waajibisa ibnu qudaamana oo xanaabiladii masalada aggooda loo tiirinaya ahayna wuxuu yidhiba laa naclamu axadan qaala bihi cid tidhi maarata xaamilulmeyidku ayaa lagu leeyahay cid ma garanaynigu marka deetana meydku markaa waman xamala meytan fa wuduuhu xasan waa iska fiican tahay lakin wax cidi waajibinayso ma aha saasuu ahaa laakiin waxaa ii soo baxday masale ka sii munaasibsani in ay jirto xanaabiladii ay qabto oo waxa weeyaan masalada ah aslulmeyit meydkii haddii la dhaqo bay xanaabiladu leedahay weysaa waajibaysa oo wax kaku yidhi wlambli biasli mayitin naad wlamblikii ambaliga ahaa qofkii ambaliga ahaa naqadal wuduua weeye weysadii buu burinayaa biasli mayitin buu ku burinayaa meyd la maydhay marka qofkii meydka dhaqa waxay leeyihiin inuu weysaysto ayaa waajibaysa xadiiku waxabu ku soo arooray man asala maytan falyaktasil laakiin waxay yidhahdeen markii aahaartii wixii soo arooray la eegay saxaabadii wuduu wuduu soo aroorayna waanu aragnay asli laysamrayana waanu aragnay markaa dacfina waa jiraa laa aqala min alwuduui bay yihahdeen marka wax weyse ka yari ma jiro marka hoose oo markaa weysada ah baan gaadhsiinaynaa qofkii maydka dhaqaa waa inuu weysaysto ugu yaraan saasay yidhaahdeen laakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin qofku weysadiisi buu iska qabaa wax weyse oo dambe oo looga baahan yahayna ma jirto ma tushtarau lahu ahaara wamnac salaata muxdiثin kama munic min alqur'aani walidaawuuda shuric walaa yaطuf wasaxa liلnucmaani wajawazuu qira'aةa اlqur'aani wasuna linowmi wuduء اljunubi wawaطihi waaklihi wاlmashrabi yar baan ka bedel wuxuu yidhi wamnac diid salaata muxdiin qof muxdi ah salaadii oo de waxa weeyaan xadadku salaaddii waa mancinaya kamaa munica sidii looga manciyey masal qur'aani qur-aanka taabashadiisii waa waxyaalihii markaa ka mamnuuc ahaa qofkii muxdika ahaa muxdika la sheegaya waa xadadka asqarka ahaa marka muxuu ku leeyahay salaaddii waa ka mamnuuc waana walkhalaf weli daawuuda shuri daawuud agtiisa waa la sharciyeeyo waa la baneeyey oo isagu waa mashruuc bule iska taaban karaa cid saasahoo ka horraysayna la garan maayo saxaabadii iyo aasaarta ka soo odaalooreysa waa sheegaysaa inaan la taaban karin madaahibtuna waa isku waafaqsan tahay yani xataa waxa weeyaan awjuh iyo waxyaalo noocaasoo bannaynaya kuma arag iyo xataa maarata waxa weeyaan ay la gaarto daawud xataa cid ka horraysay oo musxafka waa la iska qaadan karaa adigoo la iska taaban kara adigoo aan weyse qabin ah maan arag intii aan baarhbaarhay walaa yauf yaanu awaafin qofku isagoon weyse qabin awaafkii looma ogolo wey wasax laakiin wuu asixi haddana linucmaani nucmaan agtiisa wajaaza lama odhan u saxa xanafiyadu way diidan yihiin in la tawaafo weyse la'aan waana mamnuuc bay leeyihin ma banaano bay leeyihin laakiin haddana hadday dhacdo awaafki waa saxayabn marka ayagu shardi kama dhigaya sharun lisixati awaaf baanay ka dhigayne eh. laakiin way jumhuurka waa la ogol yihiin in awaafka ahaaro loo shardiyo dhammaystiran ahaara min alxada abar wa ahaara min alxada alar in loo shardiyo jumhuurka way ku waafaqsan yihiin laakiin waxaanay ku waafaqsanayn waxa weeye shari ma tahay arrintaasi oo awaafkii ahaaradaa la'aanteed ma asaxaya mise ma ansaxayo walaa yauuf yaanu awaafi looma ogoleen wasaxa linucmaan nucmaan agtiisa laakiin awaafkii waa asix wajawazuu culammadu waxay banneeyeen qira'at alqur'aan qur-aankii inuu iska akhristo qofkii isagoo muxdisa idan junub maahee mar haddaanu taabanaynin waa ogolyihin wa sunna lilakli wuduu'u ljunubi wa nawmihi aw in yataa u yashrabi marka baydku ahaa iminkana xaggii siyaaqaduba wax laga bedelay axkaamtu waa sidii u haddaynu taa hore macnayno wa sunna lilakli wuduuuljunubi qofkii janaabo qabay weysadiisa ayaa la sunneeyaa liakli liajli akli hadduu wax cunayo wa nawmihi haddii uu seexanayo aw in yata haddii uu jimaac markaa xoog ku noqonayo aw yashrabi ama uu wax cabayo maxaan ka dhignaa iminkana wa sunna linnawmi wuduu'u ljunubi wa waطihi wa aklihi walmashrabi wixii baan isku wada cadafnay nawmkii iyo wixii kaloo dhan wa sunna waa la sunneeyey wuduu'uljunubi qofkii janaabo qabay inuu weysaysto ayaa sunnaa muxuu weysaysan linawmi buu u weysaysan hadduu seexanayo wa waطihi haddii uu jimaac ku celinayo wa aklihi haddii uu wax cunayo wاlmashrabi waa iska mster miimiya yani washurbi wey haddii uu markaa wax cabayo in markaa waxa weeyaan uu markaa intaaba u weysaysto ayaa la sunneeya baab اlgusli tacmiimu kuli اljismi wالshacri lazim fi اlgusli wadalkuli maalikin xutib wاlxanafi kaaxmadi qad farada طahaaraة اlanfi waan yumadmida وklwضuniyathu wfridwila lmaalikin wanadbu tartiibintala tala muujibuhu xaydun wawaطun wamani wاlkhulfu fi اljimaaci bالضacfi muni waladaة sharط اlmaniyi wakafat amaaraة lishaaficiyi carafat wakulu ma lahu اlwuduء wajaba yaxrumu an yafcalahu man ajnaba faأjri ma maضى min اkhtilaafi fi اlmasjid الqur'ani wالطawaafi wmac dukhuula masjidi wajaaza lishaafici وaأxmedi mujtaaza wالظaahiri ajaaza mugtan waxudin ligayrihi qirاءaة falyaqtasil usligii ayaa soo khatimi doonaa fadhigan wuxuu yidhi tacmiimu kuliljismi jirka oo dhan in lagu caam yeelo yani lagu caam yeelo iyo washacri maca timihii oo dhan la caam yeelo ayaa lazima laazimaya fi lgusli markii la meeranayo waa rukni lagama maarmaana wadalku limaalikin xutin marmarinta gacantii la marmarinayo jirka maalik agtiisa ayaa waajib laga dhigay oo imaam maali isagu inaad isku shubto keliya kuma filla buu waa inaad gacmaha wii jirkaagu gaarayso waa inaad gacantii mariso markaasaa asli loodhan marka waa isku khilaafsan yahay maxaa asli ah haddaad biyo un isu dhigto asli ma noqonaya mise ma noqonayo jumhuurku waa hadaad biyihii jirka wada gaarsiiso magicii usli waa la hayaa maalikna wuxuu leey qof aan gacantiisii waxba marmarinin wuu qubaystay lama idhaaho waa in dalkigii intii markaa jirka la gaaraya gacanta waa in markaa la helo wlxanafi ka axmedin qad farada طahaaraة اlanfi wa an yumadmida xanafigii sidii axmed oo kale qad farada wuxuu waajibiyey طahaaraة اlanfi sanka طahaaradiisii waa istinshaaqi iyo wa an yumadmida qofkii muqtasilka ahaa inuu sandaarsa inuu luqluqdo tamadmada iyo madmada way istegaysaa inuu markaa tamadmudo ama waxa wey uu luqluqdo iyo inuu sandaarsado ayuu xanafigu sidii xanaabilada oo kale waajibiya halka markaa tashbiiha waxa xanaabilada loo iyo weysadii markii la joogay xanaabiladunba arrinkaa qabtay oo waxa istinshaaqqa iyo iyo madmadadu waa waajib lahay laakiin markii qusliga la gaaray xanafiyadii baa ku biirtay sababtay u raaceenna waxa weeye waxay yidhahdeen qofka waxaa laga rabaa markuu qubaysanayo jirhkiisa oogadiisa oo dhan inuu wada mayro oo waxba aanu ka tegin sanka iyo afkuna waa fii xukmi aahir fi siyaaq marka la sooman yahay xukunkii daahirka ayay qaadanayeen oo de waa kii qofku afka waxyuu geliya daan soonkiisu ku jabaynin marka waxay yidhahdeen oogadii la dhaqayay ayay kamid mid tahay waa in markaa la mayo qolyaha kalena sidii aanay weysadaba u waajibinin ayuunbaanay maydhigan u waajibinayn halkaa waxaa markaa qornayd wakalwuduu niyatuhu wanudiba fiihi muwaalaatu waan yurataba wakalwuduu sidii weysadoo kale niyatuhu niyadiisii waa sidii weysada oo kale oo yani waxa weyaan xanafiyadiina shardi kama dhigayaan jumhuurkuna shardi bay ka dhigayaan niyada wanudiba fiihi muwaalaatu mawliga dhexdiisa waxaa la suneeyey muwaalaad iyo wa yurataba in la tartiibiyo tartiibtii iyo muwaalaadkii qusliga waa sunna uune waajib ma noqdaan baa meydku ahaa laakiin waxaa soo baxday in maalikiyadu ay muwaalaadkii waajibinayaan keligood saas daraaddeed baydka waa bedelay wakalwuduu niyatuhu wafrid wilaa ay wilaaan weeyaan qasru almamduud waa iska jaais fi shicr daruuraadkuna waxay u kala daruuro irtikaabkeeda iyo cadamu irtikaab ay isku mid yihiin qasrulmamduudkana ah ka mida iyo daruuro foolxun oo in la layska ilaaliyaa ay tahay sida madul maqsuur oo kale kii maqsuurka ahaa isagoo aan madka lahayn inaad madid oo kale iyo hamsatulwaslig inaad hamsatuqaci ka dhigtay iyo waxyaalahaasi waa mustahjad mustaxsan maaha laakiin kanoo kale waanu inagu badan yahay gabayadana ku badan yahay waana iska caadi wafrid wilaaan weeye waxaad waajibisaa wilaa muwaalaadkii limaalikin maalig agtiisa ayrkiima waajibinayo wanadbu tartiibin tala tartiibtii in la sunneeyo ayaa iyaduna intaa kuusii raacaysa muujibuhu wixii waajibinayey usligu xaydun waa dhiiggii caadada inqiaaciisii weyn wa waun galmadii wa mani iyo manidii soo bixitaankeedii wey markaama soo bixitaankao dhanbaa mise waa inay soo dhaqaaqdo qolyaha qaarkood maalikiyadii o kale hadday sooba dhaqaaqdo magarigii waa lagu leeyahay bay leeyiin xanaabiladuna waaratay haddaanan kala bedelin waxay leeyihin haddii uu markaa xubinkii wixii soo gaara yaani dibadda waa soo bixina markaasay markaa waajibaysa lakiin shaaficiyada iyo xanafiyada waa markii ay bannaanka timaado unbay maaratay waajibinaysa wlkhulfu fi ljimaaci biacfi muni wlkhulfu khilaafkii fi ljimaaci galmada ku jiray bilaamanidaa muniya waxaa lagu asiibay kaa isagaa khilaafkaasi biacfi itaal dari salafkii qaar badanoo ka mida ah saxaabadii waaweyneydba ay ku jiraan baa waxay qabeen qofku hadduu jimaaco laakiin biyo aanay ka imanin inaanu jimaacu sidiisa u waajibinin qubaysi ee waxa qubaysiga waajibiyaa biyahan soo baxaya ay tahay marka haddii jimaaco dhaco laakiin aan mani insaal aanu dhicin in markaa aanay mayrigii waajibaynin ayaa saxaabo waaweyn oo badani ay qabeen laakiin waa qowl mahjuura walow xataa axaadii yani waxa weeyaan uu haysto laakiin waa qowl laga tegey ilaa iyo ibnulmundir uu leeyahay laa aclamu lahu lyowma qaa'ila ibnulmundir waa qarnigii saddexaad aakhirkiisii uu noolaa iyo qarnigii afraad bilowgiisii saddex boqol iyo siddeed tobankii ee wafaadkiisu ahaa wuxuu leeyahay laa aclamu lahu lyowma qaa'ila cid markaa ahlulcilmigo maanta ku tagsan qowlkaa ma ogi markaa qowl mahjuuroo laga tegey weeyaan saasuu kuu yidhi muniyaga bimacnaa usiiba weeyaane usiiba biacfi yani aciifnimo ayaa khilaafka laftiisaba ayaaba markaa daciifnimo ay ku sugan tahayo maarata sheegidiisuba aanay muhiim sii ahay wuxuu ihi waladatun sharulmaniy wa sharulmaniy manidii waxa u shardi ah ladatun macaansi markii cinda alkhuruuj markii soo baxayso in markaa lada dareemayo wa kafat waxaa ku filan amaaratun calaamad uun calaamadaasoo carafat tusinaysa in waxaani mani yahay bishaaficiyi shaafici oo shaaficiyada iyagu ladto ma shardeeyaan jumhuurkii xanafiye iyo maalikiye iyo xanaabilaba waxay shardiyayaan si wixii manidii ay u waajibiso eh, mayri ay u waajibiso waxay leeyiin waa in soo bixitaankeedu bilada waa inay markaa waxa wey ay jirto macaansi waa inuu jiray laakiin shaaficiyadu waxay leeyiin khasab ma calaamadihii ayagu sheegeen oo afarta ay ka dhigeen eh, waxa weye laddadanoo kow ah dafqigii biyo boodboodaya in ay yihiin labadii markaa ur maarata riixu cajiinin ama riixu bayaadi baydi jaafi markuu qallalan yahay waa inuu markaa waxa weyaan caddaankii baydka oo kale oo markaa la ur yahay ama cagsi ama riixu cajiin ooshka ama maarata cajiinka ama haddaad doonto waxaa tirahda ama alciga geeduhu marka ay ubxiyaan urta ay oo kale waa in urtaasoo kale ay leedahay intaa mid ka mida ah haddii la helo baa kugu filan bay iyagu shaaficiyadu leeyihi laakiin jumhuurku waxaa kao dhan bay eegayaan ladada keliya eegayaan haddii kale wixii waxay leeyihiin wax markaa waajibinaya mayri ma aha wa kullu maa lahu lwuduu'u wajaba wax kasta oo weyso waajibsanayey wa kullu maa wax kasta oo weysu wajaba ay u waajibtay lahu isaga daraaddii wax kastoo weyse ay u waajibaysay oo weyse la'aan aan la qabanaynin yaxrumu waxaa xaaraana an yafcalahu man ajnaba qofkii janaabo qabay inuu yeelo iyadana la yeeli maayo laga ogolaan maayo salaaddii masruqur'aankii dawaafkii lama ogolayn qofkii isagoo aan weyse qabin inuu sameeyo weyse ayaa u waajibaysay sidoo kale isagoo janaabo qaba inuu sameeyona la yeeli maayo xaaraan bay noqon faajri waxaad haddaba socodsiisaa maa madaa wixii hore loo soo sheegay oo min ikhtilaafin ikhtilaaf ahaa filmasni lilqur'aani ku saabsanaa qur-aanka taabashadiisa iyo waawaafi awaafka halkaa khilaaf baynu ku soo sheegay midna daahiriyada ayaa khilaafkiyada lahayd midna xanafiyada oo tasxiixinaysay awaafkii khilaafkii halkaa ku jiray halkanna wuu ku jiraa oo gabadhii xaa'idkaad hadday iska dawaafto xanafiyadii maxay leedahay way ku dambaabaysaa laakiin waa asaxay way ku dambaabaysaa oo de ku dhacday laakiin awaafkii wuu ansaxayaabay leeyiin haddii aanu qofku maka ka bixin waxay leeyihin ku noqo oo awaafkii ku celi haddii ay maka ka baxday saa ku tagtayna waa socodsiinaya wuxuu yidhi wamnac dukhuula masjidin waxaad markaa janaabadii ku mancidaa oo qofkii junubka ahaa aad ka mancinaysaa dukhuula masjidin masjid soo galo wajaaza way bannaan tahay lishaaficiyi waa axmedi shaafici axmed agtooda mujtaazan xaaluu yahay mid markaa gudbaya oo masaajidkii ka gudbaya waa loo ogolaya inu soo galo markaa jumhuurkii way isla ogol yihiin junubkii in masjidka loo diidayo laakiin waxaa loo diidayaa ma cumuurka ma dukhuulka mise waa mugsiga isku haystaan markaa shaaficiye iyo xanaabila waxay leeyihiin cubuurka lama diidayo soo dhex mar lama diiday dukuulka maaha waxaa la diidaya waa mugsi kunagaan baa la diidaya inuu ku nagaado xanafiye iyo maalikiyana waxay leeyihiin mayane inuu soo galaba lama ogola waahiri ajaaza muksan aahiriga isagu muxuu ogol yahayba in xataa la iska fadhiisto masaajidkii oo qofkii junubka masaajidka iska fadhiyo isagu waa ogol yahay in laa uxilu masjida lixaadin walaa junubna waa xadiis daciifa buu leeyahay laakiin qolyahan kale ilaa caabiri sabiilinta ayaabay ka qaadanayaan walaa junuban laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabirii sabiilin salaadda ha soo dhowaanina waa masaajidkaa soo gelinaya waa masaajidkaa soo gelina ilaa caabirii sabiilin idinkuu gudbaya mooyaane markaa aayadda ayay markaa shaafiyadii xanaabiladu kaga soo reebayaan qolyaha kalena ilaa caabirii sabiilinta qofkii musaafirka ahaa ee dembiya waayey ayay markaa ka hadlaysaa wil aayaddu in markaa tayamumayo waata agga dambe lagu sii sheegay wamnac dukuula masjidin wajaaza wuu bannaanaaday arrinkaa dukuulkay lishaafici wa axmedin shaafici axmed uu bannaan yahay mujtaaza xaaluu qofku mid markaa gudbaya oo caabir ah wاaahiri kii daahiriga ah isagu ajaaza muktan waxaa u bannaynayaaba kunagaansho masaajidkii lagu nagaado wa xudira waxaa la manciyey liayri liayri aahiriyi weey daahiriga hayrkii qiraa'atun qur-aankii xataa in la akhriyo falyaktasil qofku ha qubaysto markuu doona inuu qur-aankii ahriyo markaa baad iidana soo kordhinaysaayo loo ogolaa muxdifkii junubkii looma ogola daahiriyaduna waa la ogol yahay bay yidhaahdeen laakiin jumhuurku arintaa ayadaa waa diidan yihiin koley de khilaaf salafkii laftiisa ka soo bilaabmayo ibn cabaas iyo ayaa markaa laga soo guuriyey in ay ogolaayeen qofka junubkii inuu wax ka ahriyo laakiin jamaahiirtu arintaasi ma ogola waxyaalo markaa ay isu geygeysteen xadii markaa de sariix ku ahoo saxiixii malaa ma jire laakiin waxyaala ay isu geegeeyeen ayaa ay markaa kala soo baxeen arrintaas inay markaa mamnuuc tahay halkaa iskaga joogo maanta wsal allah wasalam calaa nabiyina muxamedi wallahu aclam